inad warid looma baana sidaa daraaddeed lam yadkurhu anas waxaa dhici karta markaan inuu sidaa daraaddeed ugu tegay waa dhici kartaa fa qaala marka wuxuu yihi kullu waaxidin mid kasta oo min almukhtalifayni labada iskhilaaftay ah wuxuu wariyey bimaa calima wuxuu ogaaday nin xaqa diid islahay kuma jirin laakiin nin kasta nebigu wixii ka soo gaaray unba wariyey dadkii nebiga markii uu reebay maqlay kadib xadiidkiisa dambana aan maqlin kii hore iskaga camal falay wax u sheegayna malah dadkii kii damba maqlay ee kii hore aan maqlinna kii dambay qaateen dadkii labadii isla maqlay sida caaishane way isku cadaystay buu leey labadiiba way cadaysay sidaasuu ku leeyay marka musanifku waxau leey wahaakadaa sidaasaa yajibu waajibe calaa man samica shay-an ninkii maqla shay oo min rasuulillaahi ka maqlo aw habata lahu shayga uu u sugnaado canhu can irasuuli ugu sugnaado inuu yidhaahdo yaa waajib ku ah minhu mimaa min dalika bimaa samica wuxuu nabiga ka maqlay xataa yaclama gayrahu midkaas ou maqlay midan ahen intuu ka maqlo kiisii hore inuu ku sugnaado waay yani haddaad nebiga hadalkiisa maqashid la dhihi maayo xadiidkan kan eh inuu mansuuq yaha dhici karta walow khabarkii ma soo gaarin sidaasaan ugu tegi ma ah waxaa la rabaa xadiidkan aada haysatid ku camalfal ilaa xadiid kaloo ka hor imaana uu kaaga imaanay macnaheediina ma aha xaadiida kale dhagaha ka laabo ma ah xadiidii waa inaad raadisaa oo naasikii mansuuqii caamkii iyo khaaskii in la raadiyo weeyaan laakiin waktigaas saxaabada waxay ahaayeen dad kala tagsan waxaa laga yaabaa qaarkii maqlayn nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu inuu ogolaaday caaisha oo kale inay madiina joogto anas ibni maalik basre uu jooga calina kuufay buu joogaa markaas marka waxaa laga yaabaa wax uu soo guuriyo isla markii inuusan helin ee hadduu anas uu sheegi lahaa o dhahay laha war caliyow nabigaan ka maqlay inuu ogolaaday hadalkiisa waa kasoo laabo lahay laakiin nin kasta waxa weeyaan intuu wari unbuu hayaa wax kala ma ogo marka macnihi saas waay qaala shaaficiy wuxuu ihi falamaa xadaat caaisha caaisha oo nabiga xaaskiisa markay sheegtay can innabiyi ay ka warisay binnahyi inuu reebay can imsaaki luxuumi daxaayaa bacda halaatin in la haysta markay inuu nebiga reebay markay warisay uma biruksati fiiha saddexdii maalmood wax ka badan in la ruqshay ay warisay bacda nahyi markii la reebay kadib oo wa ana rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa akhbara ou sheegay annahu nebigii inamaa nahaa inuu reebay can imsaaki luxuumi daxaaya daxaayadii hilibkeedii in la haysta inuu reebay bacda halaatin lidaafati dadkii ay gaajada soo qabatay awgeed inuu nebiga u reebay markii hore inuu sheegay kaana alxadiidu wuxuu ahaaday attaamu ee dhammaystiran almaxfuudu la xifdiyey awaluhu wa aakhiruhu la xifdiyey iyo wa sababu taxriimi taxriimka sababta keentay iyo walixlaalu fiihi sababta lagu xarimay walixlaali fiihi sababu lixlaali fiihi sababta lagu xalilayna sheegtay wuxuu ahaaday xadiida caaishata caaisha xadiidkeedii can inabi ay ka warisay wa kaana waxau ahaaday calaa man calimaw ninkii ogaadane an yasiira ilayhi xadiidkaas caaisha inuu qaato wuxuu leeyahay saxaabadii kale markaan fiirinay nin kastaba hal xadiidow dhinac ka wariyay caligii waxaa weeyaan iyo cabdullaahi bni cumar rawaya can الnabiyi fi axaadiiث الnahyi waa qayb anas bnu malik axaadiiث الruksa marka waxay tahay waa tuu musanifka sheegaya xadiid aan gebigiis la wada xifdinin ee ama sababtii ee lagu ogaan lahay xukumkan laga tegay hadda ma uusan sheegin anas ibnu maalik markuu yidhi hilibkaanaan iska qaadan jirnay xukumkaa meeshuu ka yimid iyo sababtii ma sheegin caliy bnu abi aalib markii uu yidhi waa nagala reebay sababta loo reebay ma sheegin caaisha markay timida waxay sheegtay xadiidkii horo iyo sababtiisa xadiidkan dambe iyo sababtiisa markaasaa wuxuu noqday xadiidka dhammaystirana xadiid caaisha noqday oo markaa labadii xugun baan ku ogaanay in ay tahay naasikh iyo mansuuq mid ka dambena ou dambeey wabittaali laa yucmalu bixadiidi cabdillaahi bni waaqid walaa xadiidi caliy bni abi aalib wainama alcibratu walcamalu calaa xadiidi anasin wa caaisha radia allahu canhuma markaasuu musanifku wuxuu ori waxadiidu caaishata caaisha xadiidkeeda min abyani maa yuujadu inta la helaya kuwa ugu cadaan badan weeyaan fi naasikhi walmansuukhi midka wax nasakha iyo midka la nasakha oo min asunani ka mid ah axaadiid la miihaaliyo naasikh iyo mansuukh la miihaaliyo xadiidka caaisha xadiid ka waadixsan oo ka cadaan badan lama arkaya buuri maxaa yeelay xadiidkii hore iyo sababtiisii kii labaad iyo sababtiisii ogolaashadii nebiga iyo sababta keentay intii dhammaa lagu caddeeyey marka waxaan ogaanay ana asaxaabata qad yakfaa calayhim mahma kaana qadruhum bacdu axaadiidi الnabiy sala allahu alayh wasalam hadda fiiri caliyu bna abi aalib oo min min alkhulafaaءi الraashidiin oo nebiga wiilkii uu dhalay adeerkiisi u ah oo gurigii nebiga kusoo koray yaa bacda axaadiidi rasuul ay ka maqnaatay marka lama dhihi karayo ninkaasoo wuu ogaaday qof kale uu ugu maqnaaday anas bnu maalik khaadim weeyaan asigane oo waxaa weeyaan xadara kaiira maa qaaba canhu caliyu bnu abi aalib caaisha waa zawjadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jamiica xaalaatii bay ogeen marka waxaa weeyaan saxaabada qaarkood bacd axaadiid waa ka maqnaan kartaa qaarna way ogaan karaan haddiiba saxaabada saas ay ku banaanaatayne wixii ka dambeeya min baabi awlaa weeyaan qof sheegan karo siduu imaam shaafici hore usoo sheegay sunnada nebiga may fulaanka maqnaan kartaa lama dhihi karayo ninka wain kahura cilmuhu bisunnati nabiy sala allahu alayh wasalam laakin laabudda wa an yafuutahu bacdu alaxaadiid waaba bita'kiid weeyaan ayib markaasuu musanif wuxuu ihi wahaadaa yadullu midkan wuxuu ku tusinayaa calaa ana bacda alxadiidi xadiidka qaarkiisa yukhasu waa la khaas yeelayaa oo fa waa la xifdinayaa bacduhu qaarkiis duuna bacdin yacni fa oo kale yaa ku fiicnaan leh ayb yani bacd alaxaadiid yani khaasnima lagu warinaya yukhasu khaasnima fa bacduhu duuna bacdin fayuxfadu minhu shay-un baa laga xifdinayaa kaana awalan qaybtiisa hore ah walaa yuxfadu aakhiran qaybta dambena laga xifdin maayo wayuxfadu yuxfadu aakhiran qaybta dambey qaar ka xifdinayaan walaa yuxfadu awalan lama xifdinaayo fayu'addii kullun mid kasta wuxuu gudanaa maa xafida qayb kasta wuxuu maqlay ou gudanaya marka waxaa jirta axaadiid qaarkeed qaar saxaabada awalka ay ka xifdiyeen qaarna aakhirka qaarna ay macnaha isla wada xifdiyeen marka taasaa waxay keeni kartaa inay axaadiidta u muuqato inay mukhtalifan yihiin hadda xadiidkii anas ibni malik ninkii fiiriye xadiid cali u fiiriyo laba xadiidoo iskhilaafsan waa anas wuxuu leeyahay waan qaadan jirnay macnaha markii qaadan jirnay waktigii nebigu ka hadlayaa kunaa nahbitu biluxuumi اladaaxi albasra markuu leeyahay fii zamani الnabiy sala اllahu alayh wasalam marka ogolaasha buu sheegay cali bni abi aalibna diida buu sheegay labadii xadiid wax isdiidaan oo iska hor yimaadsan ay ogyihiin laakiin xadiidkii markii la wada wariyo asoo kaamil ah yaa waxaa noo caddaaday inay laba isdiida ayna ahayn saasuu ku leeyahay ayib markaas musanif wuxuu leeyay faruksatu bacdaha ruksada oo bacdahaa bacda tilka alawqaat ama bacdahu baa fiicnaan lahayd faruksatu bacdahu ay bacda الnahyi fi اlimsaaki ee nebiga ou ruksay in la hayso karo iyo wاlakli iyo wالsadaqati min luxuumi اladaaxi aw min luxuumi daxaaya la sadaqaysto inamaa hiya inamaa hiya in kara maaha liwaaxidin bay u ahaatay min macnayayni likhtilaafi اlxaalayni labada xaala midkood baa lagu ximbaari karaa wuxuu leeyahay faruksatu bacdaha ay bacda axaadiid الnahyi fi limsaaki la ruksay inaad hilibkeed layska haysto iyo walakl in layska cuno iyo wsadaqati min luxuumi adaaxi la sadaqaysto la haysto maxaan idhaahdaa la cuno inamaa hiya liwaaxidin bay ahaatay oo min macnayeyn likhtilaafi alxaalayni labada xaala iskhilaafsan labadaas macno oo macnaha hore waa maxay fa idaa dafat idaaffatu hadday timaara jamaacadii gaajeysneed habata annahyu baa sugnaanaya can imsaaki luxuumi daxaayaa daxaayadii hilibkeeda in la haysto bacda halaatin waidaa lam tadi fadaafatun hadday dad gaajaysan imaaninne faruksatu haabitatun in layska haystaa bannaan bilakli lagu haysto iyo watasawudi in la qaato iyo wlidikhaari in meel la dhigto iyo wasadaqati in layska sadaqaysto hadda imaamu shaafici waxa waaye hadalkii waa isbedelay markii hore naaskii mansuuquu kusoo ximbaaray taas xugum weeyaan haddaa dambe wuxuu leeyahay ixtimaal waxaa imaan karta inayba naasik mansuuqba ay ahayn ee maslaxa jirta loo fiiriyey kullamaa ay maslaxadaas timaadana xukumkii uu soo noqonay oo markii muslimiinta aad ay u gaajaysan yihiin ninkii fadlu zaadin haysto inuu dadkii wax ka siiyaa waajibku noqonay haddii dadkii iska dhaqan yihiinna wixiis inuu iska dhaqaalaysta dhib uma ah taas marka waxaa la leeyahay naasikh mansuuq laguma ximbaaraye waxaa laleeyahay ninka xaakimka ama eh, qaadiga ah ee meeshaas joogo axkaam buu bixinaya marka qaarkeed oo ula jeeda muslimiinta markay dhibaato la soo gudboonaato in waxyaalaha dhibaatada looga hogtaro dhan uu bixinayo marka nebiga wuxuu u reebay min naaxiyati tashriic ma aheene ijtihaadkiisa oo duruuftaas timid awgeeda yaa lagu daaweynaya hadalkiisa taasaa laga dhadhaminaya hadirta oo marka liannahu maxaan banaaneen haddii naasika mansuuqna idhaahdo shay mar la nasakay mar kale ma soo noqon karo laakiin haddaan idhaahdo inamaa nuhiya alidikaaru bacda halaain liأjli lmajaaca fakulu maa wujidat اlmajaaca rajaca alxukmu haddii la yidhaahdo baab kalay gelaysaa naasik mansuuq ma ah wa annaga haddaan idhaahdo maanta oo kale Eh, jihaad hadduu la iclaaniyo kasoo qaado marka haddii ninka xaakimka ama meesha jooga uu yidhaahdo waa in xoolo lagu darsadaa ninkii in haysto xoole xoolihiisa boqolkiiba kontan waa inuu bixiya haddii la yidhaahdo waajib bay dadka ku noqonaysaa in muslimiinta lagu difaaca maalkaas oo kale marka taas hadda ma ah xugum sharci oo naazil min asamaa ma ah laakiin almaslaxa taktadi waa in markaa lagu camal fala taasay noqonayso ayb wuxuu leeyahay ويحتمل waxaa suuragale أن yakuuna النهي inuu yahay reebitaanka can imsaaki لحوم daxaaya daxaayadii hilibkeedii oo la haysto bacda halaatin la haysto mansuukan inuu yahay mid nasakan fii kulli xaalin oo mar kastaba ay soo noqonaynin oo fa yumsiku linsaanu qofkii ou karo min daxiyatihi aw min udxiyatihi udxiyadiisa inuu haysan karo maa shaa waxu doono wayatasadaqu ou sadaqaysan karo bimaa shaa kanna madhabkii hore soo taqriiriya weeyaan marka labadaba waa suuragal qolana saanay leeyihiin qoladu saanay leeyihiin macnaha waxa weeyaan eh, labadaba waa la yidhi wawajhun aakhar min annaasikh waalmansuuq waxaan kaloo kuu sheegayaa buu ihi mihaal kale oo haddana ku soo arooray sunno qaarkeed qaarka kala nasakay yani wajhun aakhar mana mithaal aakhar oo min annaasikh wاlmansuuq akhbaranaa muxamed bnu ismaaciil bni abi fudayk can bni abi di'bin can ilmaqburi can cabdiraxmaan bni abi saciidin can abi saciidin اlkhudriy qaala xubisnaa waanala xabisay buu yidhi ywma alkhandaqi maalinkii godka la qoday cani salaati baa nagala xabisay xataa kaana bacda almaqrib intuu ka ahaado bihawiyin min alleyli habeenkii qaarkiisa o dhan markuu tegay xataa kufiinaa intii nagala kaafiyo oo gaaladii ay naga cararto wadalika qowlu اllahi wakafa allahu lmuminiina alqitaala wakaana allahu qawiya casiizan ou yidhi qaala marka wuxuu ihi fadacaa rasuulu llaahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu u yeeray bilaalan faamarahu waa amray faaqaama duhra duhurkii u aqimay fasallaahaa waa dukaday salaadii duhurka ahayd faaxsana salaatahaa afartoodii ragca buu dukaday kamaa kaana yusalliihaa soo u duka jiray fii waqtihaa markay ahayd hadda qallo waay laakiin markii ada ha ahaan jirtay soo u gudan jiray buu u gutay buu ujeedaa uma aqaama alcasra casriguu haddana aqimay fasallaaha kadalika sidaasuu u dukaday uma aqaama almaqriba fasallaaha kadalika uma aqaama alcishaaa fasallaaha kadalika ayda qaala wuxuu iri wada qaala ibnu mascuud abuu saciid wuxuu iri wadalika midkaas qabla an anzala allahu ilaahay intuusan ku soo dejinin fii salaati alkhawfi fii kayfiyati salaati alkhawf salaat alkhawf sida loo dukanaa intuusan soo dejinin bay ahayd oo cadowgiina waa ku ag joogaa salaatulkhawna lama jidaynin qofkii afar rakacoo hadda hajeesta liraa dadkiyaa soo gala ilan godkii baa lagu teedsan yahay yani godkii ay muslimiinta qoteen aa nin kastaba waxawaa meel baa ku aadan marka sidaasuu gaalada ugu soo horjeedaa salaatulkhawf haddii la jiday lahay waxay noqon lahayd sidii in laisaga dukado laakiin lama jidaynina waxay muslimiintu ku baaqi ahaayeen in qiblada loo jeesto sidii rukuucii sujuudi loola yimaado saasay ahaan jireen markaas nebigu waa dukan waayey ilaan haddii lidaa salaad aan galno marka gaaladii oo dhan baa godka soo gudbaysa dhibaato weyn baa imaan leh marka sidaa daraaddeed maalinkaas salaadla wada dukanin marka qaala shaafici wuxuu ihi falamaa xakaa abuu saciid markuu sheegay anna salaata nabiy nabiga salaadiisa caama alkhandaqi ou dukaday kaanad inay ahayd qabla an yunzala intaan lagu soo dejinin horteeda fii salaati alkhawfi farijaalan aw rukbaanan istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa annahu nabigii lam yusalli ma dukanin salaata alkhawfi ilaa bacdahaa bacda caami alkhandaq id xadarahaa abuu saciid abuu saciid baa markaas joogay waxakaa wuxuu sheegay abuu saciid taakhiira salawaati salawaadkii in dib loo dhigay xataa kharaja intuu ka baxa min waqti caamatihaa salaadii badigeedao dhan intay ka tagto oo waxa weeyaan duhurkii baa dhaafay casirkii waa dhaafay maqribkii waa dhaafay cishihii waqtigiisi un baa lasoo xasuustay in la dukado waxakaa wuxuu sheegay ana dalika midkaas qabla nuzuuli salaati alkhawfi salaat lkhawfka intaan lagu soo dejin horteed buu ahay qaala marka wuxuu ihi imaamu shaafici falaa tu'aharu lama dibdhigi karo salaatu lkhawfi hadday cabsi jir salaadeeda bixaalin lama dibdhigi kara abadan yani weligeedba can ilwaqti lagama dibdhigi karo idaa in kaanat fii xadarin hadday tahay haddii aan macnaha ayna safar lagu jirin lama dibdhigi karo aw can waqti ljamci lagama dibdhigi karo fi safari waqti ljamci waa maxay salaadii duhurka waa dibmari kartaa casirki laakiin casirkii ma la dibmari karo safar kasta ku jira daaragta hadday xadar tahay oon safar jirinna salaad kasta waqtigeeda lagama dibmari karo haddii safar lagu jirana waktigii salaatuljamci dib looga dhigi jira lama dhaafi karo ee sideeda in lagu dukadaa waajib marka falaa tuakharu salaatu اlkhawfi lama dibmari karo bixaalin abada can ilwaqti lagama dibdhigi karo salaad kasta in kaanat fii xadarin aw can waqti ljamci lagama dibdhigi karo oo duhurkii casirkii wax ka dambeeya lama dibdhigi karo cishihii maqribkii cishahana salaad subxi lama gaarsii karo bikhawfin bisababi khawfin looma dibdhigi karo walaa hayri liannahu waxaa looma daliishanayo nebiga markii caamulkhandaq laga joogayba cabsi awgeed iyo dhibaato jirtay awgeedu salawaadkii dib u dhigay lama daliishan karo maxaa yeelay taas waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay salaatu lkhowf oo kayfiyad kastaba say kuu qabsatay loo dukanayo marka bikhawfin walaa gayrihi salaad dib looma dhigi karo walaakin tusallaa waa la dukanaa kamaa sallaa rasuulu llah marka maxay noqotay kayfiyadii hore oo salaadii dibdhigitaankeedii hodoo la nasakhay ee lagu nasakhay sunnadii nebiga iyo qur oo isla jiro in salaatulkhawf kasta hadday timaado inay waktigeeda la dukanayo marka axaadiidan waa na soo dhaaftay waxaa weeyaan tikraar soo celin walidaalika sharxeeda aada ugu sii istaagi mayno hadda kan noo soo socda naftigiisa asiga waay musanifku wuxuu uri waladii akhadnaa bihi midka aan qaadanay fii salaati alkhawfi waxaan qaadanay ana maalikan macnaha waxa weeyaan salaatu lkhawf axaadiid badanaa ku soo aroortay kayfiyaad badanaa ku soo aroortay ilaa laga yidhaahdo toddoba iyo toban kayfiyo yaa salaatu lkhawfka loo dukan karaa oo kul kastaba ay axaadiid iyo suwar ay ku soo aroortay marka eh, maxaan samaynaa baa laleeyahay sidaasa loo kala hormariya marka musanifku waxau leeyahay suwartaas gaanka badanne annaga waxaan dooranay yani aniga wuxuu leey ka madhab ahaan waxaan u qaadanayaa maa warada fi xadiidi maalik saasuu ujeedaa waladii akadnaa bihi midkaan qaadanay fi salaati اlkhawfi maa habata fi xadiidi maaliki oo ana maalikan akhbaranaa uu yidhi waxaa noo waramay can yaziid ibni romaan buu nooga waramay can saalix ibni khawaad caman ou ka wariyey sallaa maca rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa dukaday salaata alkhawfi yowma daati riqaac maalinkii kabkabitaanka ahayd maalinkii aan hore usoo sheegnay dadkii saxaabada ahayd markay kabihii ka dhammaadeen ee ciddihii ay ka baxeen dhulkii ay dhigi waayeen yaa marooyinkii jirkoodii u saarnaa intay jarjareen ay faraha ku duubteen marka maradii la jarjaray riqaac jamcu ruqca yani gabal weeyaan marka maalintaas dagaalkii ahaay yaa nebiga wuxuu u dukaday sida tan oo maxay tahay ana طaa'ifatan qayb safat macahu nebiga micigiisay la safatay wa طaa'ifatun qeyb kalena wijaaha alcaduwi cadowg hortiisay istaagtay fasallaa nebiga wuxuu dushiyey biladiina macahu kuwii nebiga la joogay ragcatan buu dushiyey ayib markuu ragcad dushiyey ayaga markaa uma habata qaa'iman nebiga ragcadii labaad markii la gaaray qiraa'a dheeruu iska bilaabay waa istaagay wa atamuu lianfusihim ragcadoodii bay dhammaystirteen uma insarafuu ayaga way gadoomeen fasafuu waxay istaageen wijaaha alcaduwi cadowga yani hortiisa wa jaaءat الطaa'ifatu اlأkraa طaa'ifadii kalaa timid fasallaa bihim nabigu wuxuu dushiyey alrakcata alatii baqiyat ragcadii hartay min salaatii ka hartay uma habata jaalisan nabiga waa sugnaaday markuu ragcadii la dukadeen way fadhiisteen nebigu waa fadhiistay ayagana waa istaageen oo ragcadii hore kuwii hore nebiga u dushiyay la yimideen wa atamuu lianfusihim macnaha ragcadii dambay doonteen ayaga uma sallama bihim nebigu waa la salaamo noqsaday marka cadowga wuxuu ahaay dad le waa lays hor fadhiyaa hal dhinacna waa ka jiraa markaas hadda suuradan ou le musanifku waa doorannay haddii cadowga kayfiyadaas ou leeyahay waayo cadow hadda dagaal aan soo qaadin meel fogna kaa joogo hal dhinacna kaa jiro marka uu yahay sidaana loo dukanaya marka nebigu waxaa dhici karta inuu ahaa musaafir ee salaada la dukanay rubaaciya la gaabi ay tahay oo laba ragca laga dukaday inay salaatu subxi ay ahayd labadaba waa dhici kartaa ee salaadda uu la dukaday laba ay ah marka haddii ay tahay eh, muqiim hadduu ninkii yahay safar uusan ahayn afartii ragca la dukanaya oo khowfka wax looma gaabiyo laakiin haddii ay ay kulantay inay jihaad la aado safar waana galaya markaa adoo mujaahid e safarna aad tahay salaaddii waa gaabin karta salaatulkhowfna waa imaan karta waataan horey uusoo tacaliijinay salaada jamaacada muhimmada ay leedahay bal fiiri xaalada lagu dukaday nabigaa soo dhigi karaa war xaalad xun baan ku jirnay nin kasta iska dukada ma dhihi laakiin waxa weeyaan aydoo duruuf adan lagu jiro yaa qolan ragca la dushinaya a qoladii kale la sugaysay fadiilada usoo haleelaan marka taas haddiiba salaadii jumca maxaan idhaha dagaalkii laisugu cafi waayo waxaa meeshii ka baxday salaad guri keligeed laisaga dukanaa ma jirto ilaa cudri maqbuul sharcan oo qofkii jira iyo wax inay timaado mooye qaala akhbaranaa laakiin waxaan meesha ku jirin yani laba xaalo midkood yani waxaa la rabaa in la sameeyo ictidaal dad baad arkaysaa roob baa da-ay oo aada u weynin badan in ay biyi dhex qaadayaan ee salaada masaajidku soo dukanaa taas ilaahay waa kaaka waa kaa kor yeelay sunnada nebiga waxaa weeye hadduu roob da-aya ama dhulkii uu biyo noqdo markii la aadaamayo ninka mu-adinka inuu ku daro salluu fii rixaalikum inuu yidhaahdo meeshii xayi cala salaad maa laleeyahay mase xayi cala salaad lama dhahayo salluu fii rixaalikum ayuha nnaasu salluu fii rixaalikum cabdullaahi bnu cabbaas iyo saasay samayn jireen marka roob hadduu da-ayo in aada isdhibtid ma aha oo ay dharkii u kaa qoyayo oo wixii dhibaata ay kugu imaanayaan cudur baad haysataa maalinkaasna ruqso haysataa gurigaada ku duko maalinkii kaloo cudur aad lehna hadib marin saasaa la rabaa acdaabta way badan tahay waxaa kaloo bannaan haddaan maqribka joogno ou roob badan ou noo yimaado oon isridaa roobka kan waa soconaya caawo mar kale inta la taga lama soo noqon karo maqribka markaan dukanno inaan ceshiya daba raacsiino asbaabta salaada lagu jamciyo oo nabiga calay salatu slam jamcin jiray waxaa ka mid eh, eh matarkaas oo cudur lagu magacaabo marad baa ka midi eh, nin miskiin oo jiran oo mar kastaba weese qaadkiisa meelka allageyntiisa lagu rafaadayo ee waxna ay ka socdaan hal mar haddaad intaad u dhaqdid aad tidhaa markaan duhurkii iyo casirka isku duko inay tidhaa kuu banaan sida hadhowta haddana ciishaha iyo maqribka hal mar haddana isu raacsiisa marka shareecada way fududahay lama raba meeshii islaamka kuu fudayn in kusii dhegdheganaatid meeshii aan lagaa reebayna inaad kadib martid lama rabo marka waxa weeyaan wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ayib marka wuxuu leeyahay qaala akhbaranaa man samica cabdاllahi bni cumara bni xafsin yukbiru can akiihi cubayd llaahi bni cumar can اlqaasi bni muxamadi can saalix bni khawaat bni jubayr can abiihi can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam milahu xadiidkan kii hore le weeyaan laakiin waxaa isku khilaafsan yahay saxaabigii can man sallaa maca nabiy la yidhi yaa waxaan ogaanay inuu yahay waalidkii oo saalix ibnu khawaad oo khawaad ibnu jubayr inuu yahay ninka saxaabiga oho wariyey yaa laga fahmay walow isnaadkan daciif uu yahay saan soo sheegnay oo marka hore man samica cabdاllahi bni cumar bni xafsin alcadani weeyaan marka imaamu shaafici waxaan ka maqlay ninkii ninkaas ka maqlay buu yidhi ninkaa majhuul waa lama yaqaan ninka laga maqlo cabdullaahi ibnu cumarkaana daciif kale weeyaan laakiin isnaadka hore maalig oo wariyaya fi saxiixayni ah kaasaa cibrada ay tahay walaa taduru jahaalatu saxaabi oo canman salla maca anabiy ninkaas ma naqaana xadiidka waa daciif lama dhahayo maadaama nebigou la dukaday la yidhi saxaabi inuu yahay baan ogaanay waasaxaabatu kulluhum cuduul weeyaan qaala wuxuu ihi waqad ruwiya waxaa laga wariyey ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam sallaa inuu dukaday salaata alkhawfi calىa gayri maa xakaa maalikun maalik siduu sheegay waxaan ahayn suwar kale yaa jirta buu leeyahay wainamaa akhadnaa bihada midkaanaan qaadanay duunahu yani duuna gayrihi maxaa yeele liannahu kaana wuxuu ahaaday ashbaha bilqur'aani qur'aanka asaa shabaho wa aqwa asaana haddana awood badan fii mukaayadati alcaduwi cadowga halala hagartama haddii la yidhaahdana asaa ku fiican buur yani aayaddii waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الصalaaةa faltaqum طaaئfaة minhm macaka walyأkhuduu aslixatahum faidaa sajaduu falyakunuu min waraa'ikum iyo xadiidkan markaa isku fiirisid waa iskeenayaan marka daahir اqur'aan iyo xadiidkan waa iswaafaqsan yihiin waxaa kaloo dheeraad ah buu leeyahay cadowga inuusan fursa muslimiinta ka helin kana ugu haboon buu leeyahay laakiin maca dalika waxaa leyihi waa xaala min xaalaati اlcaduw laakiin hadduu cadowga sidaan ka bedelan yahay kayfiyadan ma imaan karayso marka xaalaadkii kale oo soo aroortay waxaan ugu faa'iidaysanaynaa inuu cadowga isbedela isagana marka kullu maa habata can الnabiy salى اllahu alayh wasalam waa la wada qaadanayaa mid kastaba xaaladda ku habboonaana la marsiinaya saas un bay noqonaysa musanifku wuxuu uri waqad katabnaa haadaa midkan waan qornay biاlاkhtilaafi fiihi maca اlاkhtilaafi fiih waxa yani sida laysugu khilaafay oo dhanna waa sheegnay iyo watabayinu اlxujati xujada caddaynteeda fii kitaabi salaad baan ku caddaynay buuri yani khilaa hadda asiga hal ra'yi buu sheegay imaamu shaafici meeshaan halkii ra'yiga asiga ou doortay laakiin wuxuu leeyay aaraada kale ee ra'yiga aan doortay maahene dadka iga soo horjeeda ay doorteen iyo nin kastaba daliilkiisa kitaab kitaabu salaad la yidhaahdo oo min kitaabi lummi markii dabdhexda laga geliyey yaan ku sheegay buuri marka ninkii doona falyarjic ilayh saasaas ujeedaa musanif laakiin maxalushaahidkan buu kugu sheegay wa taraknaa waan ka tagnay buu yidhi dikra man khaalafanaa fiih dadkii eh, dikru man khaalafanaa fiihi wa fii gayrihi fii gayri maa dukira min salaati alkhawf oo min alaxaadiidi ah mid kastaba markaan sheegaynay mas'ale khilaafiya uma aanan sheegin buu leeyahay lianna maa khulifnaa fiih wixii nagula khilaafay oo minha min tilka alaxaadiidi ka mide eh, muftariqun fii kutubihi mid kastaba meeshiisii yuu ku kala tagsan yahay oo haddii ay salaatulkhawf laga hadlo laro meelay ku taallaa haddii xuduud meel bay ku taallaa cilmi meel buu ku yaalaa marka wixii oo dhan iskuma keeni kara hal meel buu kuleeyahay mid kasta meeshaa loo raadsao ayib wajhun aakhar haddana waj kale mihaal kale oo kuu caddaynaya waxay tahay salaatnaski sunna sunna lagu nasakhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum wallaatii naagihii yaatiina la imaanay alfaaxishata zinadii oo min nisaa'ikum naagihiina ka mid eh fastashhiduu waxaad markhaati u dhigtaan calayhina ayagii arbacata minkum afar rag a markhaati ugu dhiga fain shahiduu hadday markhaati kacaan oy zinadii ku markhaati kacaan faamsikuuhunna haayo oo fi lbuyuuti guryaha lagu haayo xataa yatawafaahunna almowtu intuu mowtka ka oofsan lahay aw yajcala allaahu lahunna ilaahay dumarka intuu ugu yeela sabiilan jid ay kaaga baxaan gurigaas markaasaa layidhi waladaani labadii oo ama waa nin iyo naag oo iska zinaysa ama laba xataa liwaad samaysay labadaas waa lagu fasiraaye ya'tiyaanihaa zinadii la imaanayo minkum adinka idinka ka mide faaaduuhumaa dhiba oo markaa adiyada waxaa weeyaan altacyiiru biاllisaan iyo xabsigii hore lasoo sheego naagihii dumarkii lagu haynay intoo dhan aaduuhumaa way soo gelaysaa marka fain taaba hadday towbo keenaan wa aslaxa ay hagaagsamaan fa acriduu canhumaa ka jeesta aayaddaanna waa ina soo martay marar badan waa markii afaraad baan u malaynay marka hadda sunno sulo lagu nasakhay buu rabaa inuu sheego intii hore buu musanif soo celiyey sababtu u soo celiyeyna ninkan tilmiidka ah wuxuu yidhi wain kararta bacda maa taqadama tii awgeed baa loo soo celiyay musanifka inuu si kale u soo celiya ma ah wuxuu ihi fa kaana xaddu zaaniyeyni labadii iska zinaysatay xadkooda waxay ahayd bi haadihi ilaaya haddaan qabanno alxabsa waaladaa in guriga lagu haayo lana dhibo xataa anzala allahu ilaahay intuu kaga soo dejiyo calaa rasuulihi xadda zina intuu kaga soo dejiyo oo faqaala ilaahay u yidhi الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقاaل إلahy وxuu ri في الإmاaء adoomankii فإذا أxsina hadday islaamaan adoomankii iسlaamkay galeen fain أتayna hadday la yimaadiin baعda الإسلاaم بفاaxشhaة زنا فعalayhina waxaa dushooda نصف ma عalى المحsنaaتi min العadاabi نصف ma عalى المحsنaaتi naagihii xurka ahay intii dushooda ahay niskooda oo min alcadaabi ah fa nusika alxabsu baa la nasakhay markaa can izunaati baa laga nasakhay nin zaani ah ama naag zaaniyad guri in lagu haayo wa habata calayhim waxaa ku sugnaaday alxuduudu aayad waxay noqonaysaa markaa aayad aayad lagu nasakhay taas dhib ma lah ayb wadalla qowl اllahi fi limaai ilaahay qowlkiisana wuxuu tusiyey addoomaka uu yidhi facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaabi ilaahay uu yidhi wuxuu tusiyey calaa farqi illaahi ilaahay inuu kala geeyey bayna xaddi almamaaliki waalaxraam dadka xurka iyo kuwa la leeyahay inay isku xad aheen oo ilaahay kala geey baa caddaysay aayaddaas fi zinaa ay isku xad aheen wacalaa ana nisfa haddane markii ilaahay u yihi facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati laa yakuunu niskii ma ahaana ilaa min aljaldi garbaash mooye dilid lama nisayn kara buu leeyahay lianna aljalda garbaashka bicadadin buu ahaaday oo markii ilaahay uu yihi boqol garbaash naagtii oo xurteed ha lagu dhufto tii addoonteed konton baan leenahay nisfi weeyaan walaa yakuunu niskii ma ahaanay min rajmin oo waxaan ognahay labadii oo garoob oo xurka ay hadday zinaystaan dhagaxa lagu dilaa nidhi labadii addoon oo islaam soo galay haddii ayagana la yidhaahdo eh, oo garoobna ah intii la dili lahay niskood hala dilo dilkii ma nisoobaya nis ma noqonay marka taasaan waxaan ka fahamnay qof addoone nin iyo naag wuxuu ahaadabo wax dil e maba saarnabo ee mar kastaba waxaa waajib ku ah boqolkii garabaash niskiisa ha ahaadeena garoob ha ahaadeena bikaar ahaada maxaa yeele waxau leeyahay lianna arajma dhagax ku dilitaanka ityaanu la imaasho weeyaan calaa nafsi lagu yimaada bilaa cadadin yani itlaafun linafsi bilaa cadad markii la yidhaahdo ninkan rajmiyaa ku waajibay ama hal dhagaxa ku dhinto ama saddex boqol oo dhagaxa ku dhintay cadad ma u go intuu ka dhinto un baa la wadaa marka cadad ma laha saan u niraahdo ninkaas niskiisa ha ku dhinto ha lagu dhufto liannahu qad yu'taa calayhaa naagtii in lagu yimaadaa dhiici karto oo lagu dilo birajmatin waaxida hal dhagax in lagu dilo iyo wa bialfin wa akara ina kun iyo wax ka badan in lagu dhuftana oo ilaa ay ka dhimata kun u baahatane waa dhici kartaa marka falaa nisfa nis ma jira limaa laa yuclamu bicadad waxaan tiradiisa la aqoonin nis lama dhihi karay oo lama dhihi kara naagtan boqol dhagaxay ku dhimo laheede tan addoonta konton ha lagu dhufto kontonkii markaan ku dhifana tobankii hore inay ku dhimataa dhici karto musanifka hadalkan aada u soo cadeeyey asigan buu haddana ku soo celiyey walaa nisfa linafsi nafti nif nafti nis malah oo fa yu'taa birajmi lala yimaada ma jirto calaa nisfi nafs naf oo la nisayn kara ma jirta buu ku leeyahay oo ha la yidhaahdo markaa markii rajmi lagu dhufanaya niskeed ha lagu dhufta laleeyahay ma lah taas marka wuxuu cadaystay waa laba aayadoo isnasakday midna caqli iyo mafhuum loo soo daliishtay taasay ahayd waxtamala qowlullahi ilaahay qowlkiisa waxuu ixtimaalay fii suurati nuur uu yidhi azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidi minhumaa miata jalda an yakuuna jaldigaas inuu yahay calaa jamiici zunaati alaxraar dadka zinaysto xurka oo dhan inay inay garbaash ay leeyihin wax kale ay lahayn waxaa kalou ixtimaali wacalaa bacdihim in qaarkood karbaash ay leeyihiin duuna bacdin marka fastadlalnaa waxaan u daliishanay bisunnati rasuuli illaahi biabii huwa wa ummi yaan dhaafsanayaaye calaa man inuu yahay baan u daliishanay sunnadii nebiga uriida bilmiati calaamanaan u daliishana uriida loola jeeda bilmiati jalda boqolka garbaash cidda loola jeedaan sunnada nebiga ku fahamnay oo ah kuwa bikaarada ah saasuu u jeedaa ayib marka hadda musanifka markuu yidhi azaaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda aayaddan waxay ixtimaashaa in dadka zaaniyiinta oo dhan ay kulminayso ina qaarkood yani tafsiirkaas daahir laaya saas ma ah daahir laaya waxay tusinaysaa inay aayadda ay kulminaysa wax allaale wixii zinaysto o dhan eh, ama ha noqdeena macnaha kuwa xur ah ama ha noqdeena kuwa garoob ah inay inay wax kala qaad lahayn laakiin sunada nebigaan u daliishan in la yidhaha mooye waxay ixtimaashaa calaa bacdihim duuna bacdin lama dhihi kara leanna aayadda waxay ku caddahay inay gebigooda ay wada kulminayso laakiin inay gebigeed wada kulminayn waxaan u daliishanay nabiga xadiidkiisa calayhi الsalaatu wasalaam oo ahaa akhbaranaa cabdulwahaab can yunis bni cubayd can اlxasan can cubaadata bna saabit ana rasuula اllahi qaala inuu yidhi khuduu canii khuduu canii aniga iga qaato qad jacala allahu lahuna dumarkii wuxuu ilaahay u yeelay sabiila albikru bilbikri bikirka oo bikaarada ninka bikaarada ninka bikaarada ka zinaystay waxa weeyaan jaldu miatin boqol garbaash iyo wa taqriibu caamin wthayibu bithayibine jaldu miatin iyo warajm in in boqol garbaash iyo dilid loogu sugu daro ninkii garoobka ahayna saasay noqonaysa ayib qaala wuxuu ihi fadalla qowlu rasuuli llaahi wuxuu tusiyey qad jacala allaahu lahuna sabiila ou yidhi calىa ana haadaa xadiidkan asiga ah awalu maa xudda bihi الzunaad dadka zinada galay xadkii lagu ogay xadiidkaasaa ugu horeey lianna allaha yaquulu ilaahay waxau leeyahay xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila sabiilkiima oo ugu horeeyo loo yeelay baaba asiga ahay ayib marka xadiidkii ugu horreeya nabiga xad ku dabaqay waxaa ugu horreeyey in ninkii garoob boqol garbaash lagu dhufanayo kadibna la dilayo uma rajama rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa waxau rajmiye u dhagax ku dilay maacizan walam yajlidhu haddana xadiidkii haddana qaar laga sii naqay wamra'ata alaslami naagtii aslami uu qabayne nabiga waa dilay walam yajlidha fadalat sunatu rasuulillaahi waxay tusisay calaa ana aljalda ninka la dilaayo garbaashkiisa mansuuqan inuu yahay can izaaniyayni hayibayni labadii iska zinaystoo garoobka ahay in aan aan marka hore boqol jayda lagu dhufanaynin ee hore lalaga dilaa ma ahayna xadiidkii hore sow sheegay oo boqol inta lagu dhufta haddana dila la aadaya ma aha baa laleeyahay kaas waa la nasakay liannahu axaadiid ugu horraysa u ahay ayib waidaa kaana qowlu qaala wuxuu ihi walam yakun ma ahaanin bayna alaxraari fi zinaa kuwa xurta ah oo zinaystay farqun wax u dhaxeeya male ilaa bilixsaani inay ay ku dhowrsadaan binikaaxi iyo wakhilaafi alixsaani bihi iyo nikaax waaytadiisa dadka axraarta ah waa isku wada xugum laakiin waxay ku kala bedelan yihiin ninkii nikaax soo galay ninkaana nikaax soo gelin ninkii nikaax hore u soo galay nin ha ahaade ama nag ha ahaadee dil baa uu diyaar ah hadduu zino galo ninkaan aan nikaax hore soo gelin ee zino galane boqol garbaasha u taala lianna waxaa lagu leeyahay ninkaan aan wax arkin weli in ay duruufta ku ximbaarto inuu zino galo wax loo cudro weeyaan laakiin ninkii inta zina soo ninkii inta guur soo galay xaraarada ay ka soo dhacday markaa waa dhowrsan karaa wuxuu ugu laabto waa cudwi faasid oo mujtamaca dhibaato mooye wax kale uu keeni maayo marka in mujtamaca laga dhex bixiyo yay xikmada ilaahay doontay asna cibro uu u noqdo marka taas baa laleeyahay walam yakun ma aha bayna alaxraari fi zina bayna alaxraari kuwa xurka ah fi zinaa zinada dhexdeeda farqun kala ma laha ilaa bilixsaani binikaax inay nikaaxa ay muxsan ku noqdaan oy ku dhowrsadaan iyo wa khilaafi lixsaani bihi iyo in nikaax hole inuu soo gelin waid kaana qowlu nabiy nabiga qowlkiisa wuxuu ahaaday qad jacala allahu lahuna sabiila albikru bilbikri jaldu miati wa taqriibu caamin fa fii haadaa midkan waxaa ku sugan dilaalatun calىa annahu awalu maa nusikha alxabsu xabsigii oo addoonni wixii zinaysta meel ha lagu haaya lalahay kii lagu nasakha xadiidkii ugu horreey waayo can izaaniyeyni laga laga nasakho oo waxuddaa la xado bacda alxabsi wa anna kulla xaddin xad kulligiisa xaddahu nebiga ou xaday azaaniyeyni laba zaani falaa yakuunu ma ahaana ilaa bacda haada oo waxaa loo daliishanayaa xadiidkaas kii ugu horreeyay hadduu yahay wax allaale wixii maacis iyo imra'atu laslami inay ka dambeeyeen ee marka ay iga noqonayaan kuwaas hore inay nasakhaan haddana id kaana haada midkaan wuxuu ahay awala xaddi zaaniyeyni labadii zaani xadka ugu horreeyo la xado yaa xadiidkaasi khuduu canii ay ku soo arooray wixii ka dambayna way ka dambeeyeen oo ayaga marka axkaamtiisii waa lagu nasakhay oo ninka garoobka la jelday xadiidkan ayaguu raacsan yahay أخبرنا مالك عن ابن شهاaب عن عبayd اللh بن عبد اللh عن أbي هريرة وزيد بن خالد أنهma أخبراه labadoodii waxay wariyeen أنa رaجulayni laba nin اkhtasamaa ilىa rasuuli الlahi bay usoo doodeen faqaala axaduhumaa waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi iqdi baynanaa bikitaabi illaahi ilaahay rasuulkiisiyow kitaabka ilaahay kugu soo dejiye nagu xugum saasuu wa qaala waana iska aamusa wa qaala alaakharu wuxuu ihi wahwa afqahuhumaa ninka ugu garasho badan u ahaaye ajal yaa rasuula allahi nacam ilaahayki ilaahay rasuulkiisiyow faqdi baynanaa bikitaabi illahi ilaahay kitaabkiisa nagu xukmi laakin wadan lii fi an atakalam halahaasaa looga fiqhi badi liannahu ninka qaadiga ah labadii nimo udooda hadday yimaadeen adiga adiga hadal ma dhahayo ninka qaadiga ah ninkii dacwada furta unbaa laga dhegaysanaya marka ninkii hore wuxuu ilaahay kitaabkiisa nagu xukmi kii kalea wuxuu iri nacam waa ogola ilaahay kitaabkiisa nagu xukmi ilahay rasuulkiisa waxaan kitaabka ilaahay ku xukmi maaye laakiin waxaad ii idintaa buu yidhi inaan aan kaga hormaro markaasaa la yidhi tafadal qaala nab wuxuu ihi takalam qaala wuxuu ihi ina bnii wiilkayga kaana casiifan buu ahay mid oo oo la ijaartay calaa haada nin ajiir a ah buu ahay macnaha nin ijaara wax ugu shaqeeya buu ahay calaa haada ninkaan ila dacwoonay fazanaa bimra'atii naagtiisuu ka zinaystay waxa weeyaan mushkilada waxay ka timaadaa Eh, sida nebiga u yihi alcamu eh, alxamu huwa almowt suu u yihi oo kale waay alxamu huwa almowt yani qofka aan aan dumarkaan aan maxramna u ahayn gurigana ku dhex nool ninka ugu khatarsan weeyaan hadda ninkaa naagtiis wuxuu ugu zinaystay habeen iyo maalin cidlo iyo wakti kasta uu naagtaan la jooga marka ninkaana safar buu gelayaa meel buu aadayaa marka dumarkaana haddii waxaa la yidhaahdaa dadka waay wax la yidhaahda maaha dumar wax wax ka qaata ma waayo ninkii ka qaatayna arkin baa la yidhahda wax jira laakiin ma aha waxa weeyaan laakiin waxaa muhim ah labada qofood hadday fursad badan isu helaan in xataa qof iska toosnaan lahay oo aan wax samayn lahayn ina keli ahaanshadaasoo laysla keliyahay muddo badan inay dhibaato ka timaadaa dhici karto marka ma habboona qofkii inuu yidhaahdo eh, gurigayga iska maftuux weeyaan maxramka iyo xuduud islaamka marka hore uu dhigay in la ilaaliyaa fiican marka fazanaa bimra'atii ninkaa naagtiisu ka nisiraysto uri fa ukhbirtu waxaa lee sheegay buu yidhi anna calabni wiilkayga arrajma ina wiilkayga lagu le in korkiisa uu yahay in dhagax lagu dilo dad baa been u sheegay nebigoo jooga ay qaar u jawaabeen alyidhi wiilkaada maa haa wala wiilkaada dhagaxle in lagu dilay jazadiisa saas waa shareeca saasay qabtaa buur hadda meel baadiyo fogna waa laisla joogaa markaasuu yihi faftadaytu minhu waxaan kaga furtay bimi'ati shaatin boqol neef ari ah iyo wajaariyatin lii gabadhoo iyo ijaareeda oo ii shaqaynayso addoon aan lahay aan idhi intaan qaado dacwadaadana ka har wiilkaygana ha ii fakado saasaan idhi buuri waa dembi weeyaan kuwa u jawaabayna dembi bay sheegeen oo wax jiray ma ahayn nebigoo jooga saas loo jawaabay asigana wuxuu sameeyey wax saxa ahay ma ahayn laakiin waa xaqiiqo jirta nebiga been looma sheegi kara sidaa uu sheegay markaasuu ihi uma innii sa'altu waxaan weydiiyey ahlalcilmi dadka cilmiga u saaxiibka ahaana weydiiyey fiiriya saxaabadii qaarkood yuu soo helay markaasuu yihi warsaanaa jirtee bal ii warrama fa akhbaruunii waxay ii warameen anna calabnii wiilkayga jalda miatin boqol garbaashi in lagu dhufanaayo iyo wa taqriiba caamin iyo hal sano in meesha laga eryahay wa inama arajmu dilka dhagax lagu dilayana calaa imra'atii naagtiisa inay tahay leanna naagtii garoob weeyaan nin baaba qabo nikaaxay soo gashay marka xukumkii waxaan ogaaday buu yidhi in isbedelay yaa lee sheegay buu yidhi fa qaala rasuulu llahi marka wuxuu yidhi maadaama yani qisada waa lasoo gaabisaan arrinta ma tahay haa buu ninkii kale leeyahay ee nebiga ma aha ninkaanoo hadlay ninkii kale aan laga dhagaysanin inuu xukumkii riday ma ah laakiin nebigkii kale waa laga dhagaystay waxaase ogaaday ninkaa wuxuu sheegaya inay arrinta ay saas tahay laakiin ninka raawiga ah qisada inta faa'iida kale ku soo qabta markaasuu uri waladii nafsii biyadihi buu uri la laaqdiyanna xukmiyee oo xukmiyee baynakumaa bikitaab illah kitaabka ilaahay xukumkiisa maxaa waaye amaa hanamuka horta arigii aada bixisoo boqolka ahay iyo wajaariyatuka gabadhii addoontaad ninkaa siisay faraddun ilayka faraddun calayka waa laguu soo celinaya ayib wajalada ibnahu wiilkiisana wuxuu garbaashay miatan waqarabahu caaman sanadna waa maqneeshi wa amara unaysan wuxuu amray unaysan alslamiya an yaأtiya inuu u tago imra'ata alaakhari ninkii kale naagtiisa fain ictarafat hadday qirato rajamaha haddayna qiranin lama dhahaayo wiilkii baa qirtay zinadii wiilkaas qirashada uu qirtay naagtii waa lagu fulinaa lama dhahay haddaan markhaati loo hayno afar qofood ahayd hadduu labadoodii mid uu qirtayna waa iska zinaysan kii qirtay xadkii waa laga oofina kii yiri wax zinadhiina ma jirto markhaati afar looma hayo ictiraafna lama hayo asiga lama lama dilayo markaa fa in ictarafat hadday qirata markaa rajamaha waa rajminaya farjumha saas waay factarafat way qiratay farajamaha markaa sidaasaa lagu rajmiyey baa layidhi macalushaahidka musanifka ula jeeda waxaa weeyaan markii naagtii la aaday iyadoo garoob ah marka hore boqol garbaash kuma dhufa lama dhihi ee hadda fa in ictarafat farjumha baa layidhi marka waxaan ogaanay xadiidkii hore ninka garoobka boqol garbaash iyo dil a laysku daraa lalahay in la nasakhay qaarkiis ee laga soo reebay qaarkii dilka ahay أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم rajama yahuudiyayni zanaya laba yahuudi oo iska zinaysta nebigu waa rajmi taasna waxay u daliil u tahay yahuudda oo dadka muslimiinta ku dhex nool axkaamtooda lagu fulinaya marka lama dhahayo kuwaas diin gooni ay leeyihiin oo way ka sareen diintoodaas gooni loogu qaada lama dhahay wain xakamta faxkum baynahum yan ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi qaala wuxuu yihi fahabata jaldu miati wاnnafyu cala lbikrayni fahabata waxaa sugnaaday jaldu miatin boqol garbaash iyo wannafyu in la fogeeyo cala lbikrayni zaaniyeyni labadii bikaaro iska zinaysatay warajmuna waa sugnaaday dhagax ku dilkii cala hayibayni zaaniyeyni aydoon jaldi loogu darayni wain kaanaa haba ahaadaanu mimaa uriidaa biljaldi markii hore garbaashka kuwa loola jeeday haba iska ahaadaanu laakiin maxaa weeyaan faqad nusika canhumaa waa laga nasakhay aljaldu garbaashkii maca rajmi dilitaanka lala kulmi waa laga nasakhay hadday markii ahaa wain kaanaa hadday yihiin miman uriidaa haddii loola jeeday biljaldi garbaash faqad nusika canhumaa waa laga nasakhay aljaldu maca arajmi in garbaash iyo dilid laysugu daro waa laga nasakhay wain lam yakuuna haddaysan ahayn uriidaa kuwa loola jeeday biljaldi garbaashka oo wa uriida bihi lbikraani labadii bikra keli garbaashka loola jeedine fahumaa mukhaalifaani lihayibaani fahumaa labadii bikir mukhaalifaani lihayibayni labadii gorobay khilaafsiyiin kuwaasna garbaashay leeyihin kuwaana dilid bay leeyihin wa rajmu thayibayni labadii garoob oo dhagax lagu dilay bacda aayati ljaldi garbaashka aayaddeeda gadaasheed oo fajliduuhumaa miata jalda bimaa rawaa rasuulu llaahi bay ka mid tahay ilaahay rasuulkiisu wuxuu wariyey can illaahi uu ka wariyey oo marka waxay noqonaysaa rajmigana haabitun bikitaabi bisunati rasuuli اllahi wاljaldu bikitaabi اllahi wa hada ashbahu macaanihi macaanidiisa kan ugu dhowo ugu shabaha wa awlaaha bihi asaa ugu wanaagsan cindanaa wallahu aclam saasuu le qaala almusanifu raximah اllahu tacaala wajhun aakharu haddana waxaan kaaga sheegayaa buri wej kale naasikh iyo mansuukh ama nusuusta haddii ay daahirkeeda iska hor timaado sida loo daaweyn lahay buu wax kaaga hadlaya marka musanifku wuxuu wajhun aakhar uu leeyahay su-aashii ninkii tilmiidka u weydiiyey yaa daba socoto marka ilaa baabkan uu ka dhammaanaya gebigeeda o dhan waxa waaye waa ijaaba an tilmiid can su-aali tilmiidkaas marka musanifku wuxuu leeyahy akhbaranaa maliku can ibni shihaabi can anas bni maliki ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama rakiba farasa fasurica canhu fajuxisha shiqhu اlayman fasallaa salaata min aلsalaawaati wahuwa qaacidu wuxuu leeyahay xadiidkan malik bna anas uu wariyey ee bukhaari iyo muslimna ay ka wariyeen maalik baa ka wada horeeye yani isnaadkan saxiixnimadiisa intuu la egyahay eeg markuu muwaطa maalik uu ku jiro maalik waaba ninkii mualifkaa kitaabkii muwaطa markaasuu wuxuu ka wariyey can ibni shihaab oo moxamed ibni muslim ah oo taabici ah nin kalena waaba saxaabiba min aqwى maa yunqal fi axaadiidi rasuuli اllahi salى اllahu alayه wasalam waxaan ognahay axaadiida saa isnaadkeeda u gaaban yahay ku kastaba waa imaam anas bnu malik waa nin la yaqaano oo saaxibu rasuuli اllahi wa khaadimuhu cashra sanawaat ibnu shihaab waxa weeyaan waa ninka la yihi ibnu shihaab fi taabiciina kaabi hurayra fi الصaxaaba fi kahrati الriwaayaati wa dabطiha wa tahabuti fiiha malik bnu anasna waxaa la yidhaahdaa waaba ninkii a'imada dhan hadda idaa dukira alculamaau famalikun huwa الnajm marka isnaadkan oo kale in la helo waa yar tahay sidaa uy gaaban oo nebiga hore kaa gaarsiinaya kulamaa qalat اlwasaa'id kulamaa kaana aqala اxtimaala liwaquuci اlwahmi fi اlxadiid baa la yidhahda marka xadiidkaas wuxuu leeyahay ana الnabiya waxaa laga wariyey salى اllahu عalayhi wasalama anas wuxuu ka warinayaa ana الnabiya rakiba farasan inuu koray nebiga faras inuu koray fa canhu ee laga lagday ee macnaha ka dhacay marka fa shiquhu dhinaciisa la diiray oo macnaha qofka markuu dhaco maqaarkan uu ka diirmo iyaa la yidhahdaa juxisha marka fa shiquhu baa la diiray oo macnaha maqaarkii baa ka dhacay alaymanu ee midgey dhinaca midgey buu u dhacay markuu faraska soo dhacay xooggiisii baa markaa maqaarkii baa wax ay gaareen marka eh, fasallaa salaatan buu dukaday oo min asalawaati ka mid ah wa huwa qaacidu waxaa la leeyahay eh, haddaa riwaayadda intaasun bay ku gaabsatay yani laakiin xadiidka taamkiisa nebiga markuu intaas ku dhacay lugtan wariga ana wax baa ka gaaray oo jibid oo wax dhaamin ama murgacasha saad u taqaanidba marka taas baa keentay inuu istaaga ku cuslaado nabiga alayh الsalaatu wasalaam marka fasallaa salaatan buu dukaday oo min asalawaati ka mid e eh, wahuwa qaacidu asoo fadhiyo yuu salaadii ku dukaday wasallaynaa waraa'ahu qucuudan wasallaynaa waraa'ahu gadaashiisna waan dukanay qucuudan xaal annaga kuwa fadhiyo falama insarafa nabiga markuu soo gadoomay salaaddii u dhammeey noo soo jeestay qaala wuxuu ihi inamaa jucila alimaamu imaamkii waxaa laga yeelay waxaa imaamka loo yeelay liyu'tama bihi in lagu daydo ee fa idaa sallaa haddii uu dukado qaa'iman asoo istaagan fa salluu qiyaama adinkana adinkoo istaagan dukada gadaashiisa waidaa rakaca hadduu rukuuca farkacuu rukuuca waidaa rafaca haddii uu macnaha rukuuci kasoo kor noqdone farfacuu markaa oo samica allahu liman xamida uu yidhaah waidaa qaala hadduu yidhaha imaamkii samica allahu liman xamidahu faquluu waxaa tidhaanaa rabbanaa walaka alxamd ilaahu adaa mahad iska leh waidaa sallaa jaalisan hadduu ku dukada fadhine fasalluu dukada juluusan adinkoo fadhiya dukada ajmacuuna dhammaantiin ayb marka xadiidkan waxaa weeyaan mawduuca uu ku saabsan yahay waa salaad laakiin hadda musanifka inuu salaad kaaga hadla ma doonayo wuxuu doonayaa xadiidkan ee nabiga fadhiga inuu ku dukaday ku soo arooray iyo xadiid kale oo nabiga intuu fadhiga ku dukaday dadkii ka dambeynay aroog ay ku dukadeen sidii labadaas xadiid laysu waafajin lahay unbuu ka hadlay laakiin axkaamu salaad waxa weeyaan inuu ka hadla ma doonayo marka salaada sideeda waxaa la ogyahay waa rukniga bacda shahaadatayn arkaanu lislaamka waxa ugu muhiimsan shahaadataynta gadaasheed waa salaada weeyaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa shay la farad yeelay oo ilaahay nagu farad yeelay ma jiro oo min fawqi sabci samaawaatin laysaga farad yeelay ilaa salaada mooye marka salaada macnaheeda waxaa weeyaan ilaahay adigoo la hadlaysid iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waxaa weeyaan markaad allahu akbar tiraada caalamkan dunyao dhan waad ka dhex baxda markaa ilaahay baad hor tahay marka waxaa la rabaa jalaalkaas inaad aada dareenta qofka marka uu dareemay inuu ilaahay hor yahay taas waxay u dhalinaysaa inuu asiga dhan isku yaraado uu khushuuc dheer bixiyo marka khushuucaas oo helana salaadii guul buu ka gaaray qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun marka salaada muhimnimadeeda waxaa la yidhaahdaa saxaabada wax in laga taga gaalnimo ay keeni karto ay ku ijmaaceen ma jirto ilaa salaadoo laga taga mooyee nebigana waa